o inagana sifaadkii daatiga ahabaad sheegi bal daba sifaadka daatiga ee la sheegay marka alinsaan la tacriifinaya eeg alinsaan baa tacriifinaysaa waxaad tidhi alxayawaan lcaaqilu waa noolaha garaad kale noolaha garaad kale ama alxayawaan naaiq waa isku macnown noolaha fikira naaiq yani waa maniqi waa fikirki fikira ee wax isu geegeeye kuliyaadka waxaa la yidhahda inoo iman doona insha allahu tacaala garta marka xayawaanka fikira markaad tidhaahdo ama xayawaanka garaad kale markaad tidhaahdo xayawaan baa ti marka hore noole baa ti noolaha garaadka noole ereygaa koowaad noole horta sifada koowaad sheegtay waa maxay waa nolol ma keligii baa nool waxaan aad tacriifinayso waa ka caamsan yahay soo ma waxaad sheegtay sifo wixii aad tacriifinaysa waxad tacriifinaysa muxuu aha alinsaan alinsaanti waxaad kow ku bilowdood ku tacriifisay wax ka caamsan sowma sifo waxaad sheegtay isaga iyo kayrkiiba laga helayo kaasaynu markaa kii caamkaha jinsiga loohanay marka alxayawaan markaa waa jinsi baynu leehay falxayawaaniyatu noolanimadu min xaqiiqati linsaan insaanka xaqiiqada uu ka samaysanyay bay ka mid tahayoo haddii aan nolol lahayn insaan ma jirayo kow markaa leedahay qof markaad tiraahdo markiiba waxa soo boodayay horta noole inaad noole ka hadasha marka labaad noolo dhanka hadale noolo garaad leh aad sheegtay yaa meesha soo boodaysa markaa noolihii de wax ka caamsan jinsi baynu odhanayna falxayawaaniyatu min xaqiiqati linsaan insaanka xaqiiqadiisii bay kamid tahay inuu noolo yahay wlxayawaanu xayawaankii haddaba acamu oo wixii noolaaihi acamu min alinsaan insaankii aad tacriifinaysay uu ka guda ballaadhan yahay marka waxanu waa jinsi fain kaana haddii haddaba uu noqdo waxaaynu jinsiga ku sheegnay laa acama minhu wax kasii caamsani haddaanu jirin sumiya jinsa ajnaasi erayadan ad wax ku tacriifinayso ka ugu caamsan waxaa la odhanayaa jinsu ajnaas kuwan ka sokeeyaana waa jinsi unbaa la odhan marka xayawaankii isaga laftiisa ma la tacriifin hadii la tacriifiye maxaa la odhan waataynu markii noo soo maraynay aljismu alxasaas soo ma ahayn aljismu markaasna kasii caabsan xayawaankii waxaa kasii caabsanaanaya dee jirki jirki wuxuu noqonaya wixii jirka lahaa wax nool iyo iyo waxaa nooleeyba jir buu leeyahy marka waa kasii caabsanya wa mihaaluhu jinsulajnaaska markaa tusaalihiisu waa aljawhar bay yidhahdeen qolyihii manaadiqadu halkay dhaafin waayeen ajnaastii ay yihahdeen kaa wax kasii shisheeyo ka caabsan ma hayno aljawhar buu noqdo waxyaalihii mawjuudaadki waxyaalihii jiray iyo waxay u qaybiyaan jawhar iyo carab jawhar waxay ugula jeedaan yani wixii iskii taaga carabna wixii inuu wax kale ku istaago mooyaan aan u jiri karin sida midabkii kale midabkii waa carad bay leeyihiinoo midab keligii meel taagani ma jiri karayo waa inuu wax midab u ahaado waa inuu wax midab u ahaado marka wixii qaaim wa binafsihiina waxaa la jawhar wixii yaquumu biayrihi ayrkii un ku qumo sifo u noqdana waxaa la carad baa la odhanayaa bay yidhaahdeen haddaba jawharkaasa ajnaasta ugu fog bay yidhahdeen yanqasimu markaa isagii wuxuu kala qaybsami ilaa jismin wagayri jismin oo marka waxa weeye eh, wax jismiya iyo waxaan jismi ahayn buu ukala qaybsami waljismu yanqasimu ilaa naamin wagayri naamin jismigiina wuxuu u kala qaybsami wax koraya iyo koba waxa weya kobacle iyo waxaan kobac lahayn wanaamin wixii kobaca lahaa yanqasimu ilaa xayawaanin wagayri xayawaanin wuxuu u kala qaybsami isaguna noole iyo de waxaan noolahaynoo koboc laakiinle wlxayawaan xayawaanka yanqasimu wuxuu kala qaybsamay ilaa caaqilin wax garaad leh walinsaanu wagayri caaqilin iyo midaan markaa waxa weya garaad lahayn faljawharu idan haddaba jawharku jinsulajnaashi wey id laa acamamuhu wax isaga kasii fogi oo waxa weeyaan kasii sheeyaa ma jiro fain qiila haddii la yidhahdo kayfa laa yakunu shayun acamu min aljawhari acamud way rafcisan tahayo yakunudaa taamaah kayfa laa yakuunu ay laa yuj sideenay u jirin shayun wax acamu min aljawhari jawharka ka caamsani sideenu u jirin walmawjuudu wixii jiraybaa acamu minhu ilan mawjuudaadkii baynu qaybinayno u qaybinay jawhar iyo carab sawmaydaan odhanin de markaa mawjuudkaa ka caamsan jawharkii jawharku waa qayb kamida mawjuudka fainahu yashmalu carada waljawhara mawjuudkii dee carad iyo jawharba wuu kulmisanaya marka isagaa ka caamsane maxaad u tidhahdeen jawhar baa ah, jinsulajnaas haddii la yidhaahdo oo laa acama minhu qulnaa waxaanu odhan buu yidhi lam nacni fii hada lisilaaxi isilaaxan markaanu ku hadlayno afkan markaanu ku hadlayno uma jeedno biljinsi jinsiga kama wadno alacama waxa kayrkii ka caamsan keliya ugalama jeedno buu bal canaynaa waxaanu u jeednaa alacama ka ugu caamsan ee weliba alladii huwa daatiyu ee daatiga cidaanu daati ahayn wixii aan daati ahayn kama hadlayno wax daatiya oo shaygan xaqiiqadiisa ka tirsan kana caamsan iyaanu ka hadlaynaa buuli aladii huwa daatiyu lishay shay sife daatiya ah ay daakilun fii jawaabin maahuwa maahuwadii xaqiiqada marka laga warramayo jawaabta waxa lagu jawaabayo gelay bixayu low baala oo haddii buri lahaa can idihni atasdiiqu bihubuutihi jiritaankiisa inuu rumeeyo haddii dihniga ay ka buri lahayd baala maxduudu maxduudki waa uu buri lahaa wa xaqiiqatu xaqiiqadiisu ay ka buri lahayd can idihni dihnigiiyo maskaxda wa kharaja uu ka bixi lahaa can kownihi mafhuuma lilcaqli caqliguba inuu fahmo wa calaa hada listilaax sidaa markaynu ku socono haddaba falmawjuudu laa yadkhulu fi lmaahiy jiritaanku shaygu inuu wax jira yahay dee xaqiiqadiisa ka mid maayadoon insaanba jirin baa insaan la suuraysan karaa id buطlaanuhu jirid jirid la-aantiisu laa yuujibu zawaal اmaahiyati can الdihni ilaahay subxaana wa taala markuu khalqiga oo dhan uu markaa waxa weeyaan uu uu mariyo de waxa weeya suuraysigii cid suuraysata haddii la helo suuraysigii wuu jirayaa ama xayawaanka noocii dabar go-a dee waa la suuraysan karaya markaa jiritaanku shaygu inuu jiraa shardi uma aha xaqiiqadiisa yani sifa daatiya uma aha sifa daatiya o aan la suuraysan karin ilaa uu shaygii jiro ma aha marka wujuudku ama mawjuudku haba ka caamsanaadee waa sifo waxa weeyaan aan daati ahayn oo hayru daatiyina oo iska markaa caradiya oo shaygii marna wuu jirayaa marna ma jirayo wixii aan waajibulwujuudka ilaahi subxaana watacaala unbaa wujuudkiisu dee aanu meesha ka bixi karin lakin waxaan kaloo dhan wujuudkoodu waaba sifo iska baabi'i karta iyagoo iyaga suuraysigoodiina uu jirayo waani markaa waxay yidhahda adaba wax sifa daatiyaho aanu sheegi karno jawhar baa ugu fog bay yidhahda sifa daatiyo aanu sheegi karno jawhar baa ugu fog saa darteed jawhar haddii in la tacriifiye ay noqoto in rasmi lagu tacriifiye mooyaane in si xaqiiqiya loo tacriifiyaa suuragal ma ah waayo jinsi kale oo sifa daatiyo kasii fog baan jirin bay leeyi marka rasmi baa isaga loo sheegay waa inagi lahayn waa w maa yaquumu bihi ayruhu wii ayrkii isaga uu ku qumo waynaga ilahay marka inu de ayrkii ku qumo waa calaamad une xaqiiqadiisii ma aha wahaani qaybta labaad khaasun waa qayb khaas ah oo shaygan aad tacriifinaysa u gaara ila waxaa la doonayaa shaygii xaqiiqadiisii si loo ogaado in waxa weeyaan daatiyaadkiisi daatiyaadkiisa aad sheegto daatiyaadkiisi marka waxuu kala qaybsamayaa qayb ka caabsan isagii oo sida xayawaaniyadii insaanka aynu sheegaynay o kale ah kumana filla intaas waayo haddii intaas ay ku fillaan lahay dee xayawaankii kale kama u soocmeen wax isagii haddana usii gaara baa daatiyaadkiisii kamida taana markaa waa in la sheego wa yusamaa nawcan tan markaa iyada nawc baa la yidhaahda sifadan daatiga ee khaaska ah nawc baa la odhan waa haddii iyada laftooda ay xaqiiqo ka warramayso fain kaana laa akhasa minhu kan haddaba nawca ah haddii wax ka sii khaasani aanu jirin sumiya nawca alanwaaci anwaacda noocyadeedii baa la odhan kalinsaan ereygan alinsaan alinsaan waa oo waxyaala xaqaaiq kala duwani aanay soo maka xayawaankii xaqaaiq kala duwan baa soo hoosgelaysa insaankiibaa soo gelaya oo xaqiiqa ah faraskiioo xaqiiqa aan insaanka shaqaba kulahayna baa soo gelaya kalbigiibaa soo gelaya barambaradiibaa soo gelaysa ilyad waa ayawaan diqsigiibaa soo gelaya xaqaaiq kale wada duwanoo shaqo isku lahayn baa soo gelaya laakiin alinsaan maxaa soo gelaya insaan waxaa soo gelaya un xaqiiqa qura nooc kamida anwaacdii xayawaanko keligiiya oo isagu aan sii kala baxbaxayn baa soo gelaya sii kala baxbaxayntaasi waa lagu noqon doona su-aal baad isweydiinaysa insaanku miyaanu sii kala bixin baad isweydiinaysaa sheekaa ka jawaabi doona wuxuu yihi sumiya nawcal anwaaci baa la odhan markii wa isagii isagii aanu xaqaa'iq kale usii kala baxay wa ilaa hadduu sii kala baxayo fa huwa jinsun jinsigu isaga laftiisu u noqon limaa taxtahu wixii ka sii hooseeya nawcu nooc baanu u noqon limaa fawqahu wixii ka sarreeya sida alxayawaan oo kale alxayawaan maxaa ka sii sarreeyey aljismi baa ka sarreeyey marka xayawaanki markaad jismi u eegto xayawaanku nooc buu noqon jismina wuxuu noqon jinsi laakiin xayawaanka laftiisa markaad insaankii usii eegto jinsi buu noqon ama aad faraskii usii eegto ama aad kelbigii usii eegto jinsi buu noqon wailaa fa huwa jinsu limaa taxtahu nawcun limaa fawqahu falxayawaanu xayawaanku jinsun jinsi weeyi binisbati lilinsaani markaad insaankii eegto aygii eegto faraskii eegto arigii eegto geelii eegto jinsi buu u noqonay nawcun nooc baanu u noqon binisbati linaami naamigii ka sokeeyeyba jismiga ilan jismigiibaa naami iyo mid kobac le iyo midaan kobac lahayn kala ahaa wixii kobac lahaa markaad eegto xayawaanku dee qayb unbuu ka yahay oo qayb aan kobac lahayn de nabataadkiiba iyaguna jiray fain qiila haddaad isweydiiso amaadna weydiiso kayfa laa yakuunu shayun akhasu min alinsaani sideed u tiri insaanka wax kasii khaassani ma jiro wa qowlunaa shaykhu wa sabiyu wa awiilu wa qasiiru wa kaatibu wa khayaau akhasu minhu miyaanu insaanka intaasoo qaybood kala ahayn rag buu leeyaho dumar buu leeyaho caruur buu leeyaho dad waaweyn buu leeyahayo kuwa gaagaaban buu leeyahy kuwa dhaadheer buu leeyahay wax walba waa leeyahay soo ma haddaba miyaanay iyaguna ahayn xaqaa'iq insaankii kasii hooseeya haddaad isweydiisa buu yihi qulnaa waxaan leenahay laa shaya min dalika yadkhulu fi lmaahiy sifaat daatiya meeshan laga warramaya xaqaa'iqdii wa marka jinsi iyo nooc laleeyahayna waxaa lagu kala baxaa waa sifaatkaa daatigaah waxaanaad sheegtay sifaatkii daatiga ahaa shaqo kuma laha gaabni iyo dharar iyo eh, lab iyo dhidig iyo muxuu ahaaye kuwaasi sifaat daatiha ah, calaaqa lamale id laa yatagayaru jawaabu lmaahiyati bitagayurihi maahiyadii mal insaanudii ama waxa wey maa haadaadii isku bedeli mayso waxyaalahan dherarkan iyo gaabnidan iyo waxaanaad sheegtay maa haada waa qof ubadan waa insaanu falow qiila lana hadii layna idhahdo maa haadaa kani waa maxay faqulna adhahna insaanu weey kaana aiira uu yaraa fakabira uu weynaado aw qasiiran uu gaabnaa faaala uu dheeraado fasuilnaa maratan ukhra mar kalena la yihi maa huwa waa maxay lakaana jawaabu dalika bicayni soma awaabti isbedeli mayso waan aqiiqadiisi isbedeli mayso markaa dherarkan iyo waxyaalahan sifaadkani ha ku wareegeysa xaqiiqada iyadu shaqo kuma laha xaqiiqada shaygu waa waxaan shaygan sifaadkiisa daatiga ah ee weligii aanu ka guuraynin hadduu ka guurana uu baaba'ayo labnimadii iyo dhidignimadii laftoodu ma aha insaanku wax usi kala baxo lab iyo dhidig de xayawaankii kaleba u kala baxaya waa sifo markaa bani aadamka qaarkood uu leeyahay laakiin ma aha shay markaa sifo daati oo xaqiiqiya oo waxa weeyaan haddii ay burto qof qofnimadii ay buraysa ma aha iminka sow qaarkood iyagoo rag ahaa ragnimadiiba inay baabi'iyaan iskuma dayaan haddii isku day qofnimadii meesha may ka baxaysa kama baxayso qofnimadii meesha ka bixi marka kuwaasi ma aha sifaat daatiya oo shaygani xaqiiqadiisii qofnimadiisii farasnimadiisii aynimadiisii ay markaa ku xidhan tahay ma aha marka kuwaasi in kusii kala baxbaxaan taasi markaa sheegi maysa inay markaa anwaac sii kala yihiin kolley arrintani de calaaqa badan way leedahay fiqigii iyo waxyaalo fara badan iminka maalan oo kale waa tan fuqahadu isku khilaafto ribowiyaadkii maxaa isku jinsiya maxaa si kale jinsiya maxaa isku jinsiya maxaa si kale jinsiya fuqahadu waa kuwa isku khilaafa maxay odhanayaan timirtii noocyadeedii kala duwanaa waa maxay waa isku jinsi haruurkii ama muxuu ahaa duurada anwaacdeedii kala duwaneed waa isku jinsi sidoo kale heedii iyo qamadigii ma isku jinsiba mise waa kala jinsi waa kuwa ku murma qaarkoodna waa isku jinsi yidhaahda maalikiyada kole aggii manaaficday ka eegeen shaaficiyada xaggii loo badnaana waa inaanay isku jinsi ahayn oy kala jinsi yihiin iyagu xaggii magaca ayay eegayaan magacanina xaqiiqa ahaan wuxuu ka turjumaya shaygani xaqiiqadiisa oo haddaanu aqiiqo ka duwan shaygani ahayn haddaanu xaqiiqo ka duwan ahayn dee magac bay wada yeelan lahaayeen lakin magacooda yeelan waayaan waxay sheegaysaa inuu caqligu u fahmayo xaqiiqaة الشhaciiri mukhtalifaة can xaqiiqaةi alqamxi saasaa markaa caqligu uu uleeyahay magac ma wadaagi karaan magacii guudada jinsiga ahae cunto cunno un mooyaane ama raashin un mooyaane magac iyaga u gaaro ay wadaagi karaan ma jira saasuu markaa caqligu u uleeyahy wuxuu yidhi adaba waclam waxaad ogaataa ana nawca nawcu yadulu calى tamaam اlmaahiya haygan aqiiadiisio dhamaystiran buu sheegay faidaa qaala laka shasu qof markuu kada maa haada kani waa maxay faqulta insaan qof meel taagan bu maay an waa qof baati insaan faqad dakarta aqiiatahu kaamilatan aqiiadiiso dhamaystiran baa adigoo lafti keliya sheegay bal haddana aqiiqadiisio dhamaystiran sheegtay waayo waxaani maadaama uu nawc yahay isagaaba ka turjumaya sifaat daatiyaadahoo isu tegey ayaa magacan sablaba magacan insaan sifaad isu tegey baa le oo sifaadka isu tegey waa maxay xayawaannimo iyo caqli isu tegey noolannimo iyo iyo garaad isu tegey baa insaan leh marka markaad insaan tiraahdo waxaad la mid tahay nin yidhi markii mahaadaa lagu yidhi xayawaanun naaiqun ama xayawaanun caaqilun waa noole garaadle qof yidhi unbaad ka dhigan tahay markaad tiraahdo waa qof faqad dakarta xaqiiqatan kaamilatan wa ama ljinsu jinsigu fainamaa yadullu calaa juzin minha wuxuu sheegayaa uun qayb kamida kani waa maxay hadii la waa noole tiraahdo qofkan xaqiiqadiisii maad wada sheegina qayb kamid aad sheegtay qayb kamida ayaad sheegtay hadda dhinac kale markaynu waynigi lahayn xayawaanku isagaa ka caamsan insaanka haddana markii lagu yidhi waa maxay waa xayawaan tiri waxaynu leenahay ilan maanta sifa ahaan baad u sheegaysaa xayawaanka markaa dee sifaadkiisii xaqiiqiga qayb kamida weeyaan xayawaanimada qayb kamida weeyaan marka markaad tiri waa xayawaan sifaadkiisii daatigaa wax kamidaad sheegtay maad wada sheegin fain qulta fi ljawaabi saabiqi haddaad sheeg tirado markii lageelada maa haadaa xayawaanun aad tiraahdo lam tadkur tamaama xaqiiqatihi xaqiiqadiiso dhamaystiran maad sheegin bal dakarta waxaad sheegtay maa huwa daakhilun fiiha wax soo gudagelaya oo qayb ka ah juzun min xaqiiqatihi xaqiiqadiisa dee qayb kamida weeye mushtarakun waana juz markaa la wadaago oo baynahu wa bayna baqiyat اxayawaanaat noolayaahii noolihii kale uu la wadaago wey wاljuz اaakharu qaybtii labaad wa huwa maa yumayizhu waa wixii ka soocayey camaa yushaarikuhu fi اljinsi jinsigan xayawaan wii la wadaagay wii kasoo ka soocayey weeyaane maad sheegine yusamaa faslan fasli baa la yidhahda sheego waxaa tidhahda xayawaanu caaqilun caaqilkaa haddaba waxaynu odhanaynaa waa fasli jinsina ma aha nawcna ma aha nawc fasli maxay ku kala duwan yihiin nawc fasli waxay ku kala duwan labada mid horta wax daati ushe lakiin nawcu sifaat daati oo dhamaystiran buu sheegay baynamaa fasligu uu yahay juzun min addaatiyaat sifaadkii daatiga ah qayb ka mid ahoo shaygan jinsiga ka soocda wey markaa fasli baa kaana la yidhaahdaa wa huwa alcaqlu fi linsaani insaankii caqliga ayaa dee fasligiisu uu noqonaya lagu soocayo fain qulta markaa tirahda xayawaanu caaqilun kunta qad dakarta tamaama maahiyatihi xaqiiqadiisao dhamaystiran baad sheegtay wa kaana dalika musaawiyan liljawaabi اlawali waxuu la siman yahay jawaabtii hore insaan ayd maa haadaa insaanun iyo xayawaanun caaqilun waa isku mid ereygii insaanun ahaa iyo ereyga iyo jawaabta ah xayawaanun caaqil kii insaanu ku jawaabay iyo kii xayawaanun caaqil ku jawaabay isku waxbay ku jawaabeen e kaasina nooc buu sheegay kana sifaadkii daatiga noocaasi uu ka turjumayey ayuu sheegay wa bihaada yatabayanu laka waxaa halkaa kaaga cad ana aljinsa jinsiga waxaa la yidhaahdo lafdun inuu erey yahay yuqaalu loo isticmaalo calaa ashyaaa ashyaa mukhtalifatin xaqaaiqi kale xaqiiqa duwan waxyaalo kale xaqiiqa duwan oo sifaadkooda daatigii kala duwan yihiin ayaa jinsi loo isticmaalaa fii jawaabi maa huwa waxa aan u dhacaayo waxa weeye la keenaa marka maa huwadiisa laga jawaabayo ayaa jinsigani la keenaa mal insaanu markii lagu yidhaahdo ead ka jawaabayso waxaad odhani xayawaanu waa inaad ku bilowdo kama tegi karaysid haddaad ka tagto maad sheegin aqiiadiis xaqiiqadiiso dhamaystiran marka jinsigu tacriifka waa galaa waana inoo iman doontaa ajnaasta qaabkaad u kala dooranaysa markaad wax tacriifinayso wnawcu nawcu lafdun isna waa erey yuqaalu calaa ashyaaa ashyaa baa loo isticmaalay iyadoo lafteedu kala duwan tahay haddii ficlan kownka ay ku kala duwanta inay kala duwanaana udhici kartaa kownki buqura laga helo mukhtalifati ashkhaasi kala ashkhaas duwan mutafiqati xaqaa'iqi laakiin xaqiiqa ahaan xaqiiqadoodu mid qura ay tahay fii jawaabi maa huwa isaga laftiisana waxaa la keeni oo lagu jawaabi marka maa huwa laga jawaabi markaa markii maa huwa laga jawaabayo isaga laftiisana waa la keenayo maa huwa markii lag insaanu waa adiga odhanay insaanu waa jawaab saxa haddaad laakiin jinsigii keento xayawaanu insaanu haddaad tidhaahdo takraar baa ku jira xayawaanun insaanu haddaad tidhahdo maa hadaa markii lagu yidhi xayawaanun insaanu ma fiicna waxaa ka fiican xayawaanun caaqil haddaad xayawaanu sheegtay khalaas caaqilu sheeg insaanna sheegi waayo insaan haddaad dana sheegto xayawaankeed soo celisay ilan insaantani maxay ka tarjumaysay iyada sida xayawaan caaqilun bay ka tarjumaysay marka u fiirso adiga laftaad waad yar garaysan in lagahado xayawaanun insaanu xayawaanun insaanu waad la yaabaysa lakin xayawaan caaqilun ama maarata wa waa xayawaan saa iyo saasa waa inaad jinsigii sheegi waa xayawaan aya haddaad tiraa ka waran dee sax maaha waayo aynimadii bay xayawaanimadii ku jirtaa oo caqligu uu garanayaaba aynimo ma sawiranayaan xayawaanima kuma jirinba markaa waa ay iska dhe haddii kaleo saa doon waa tirahdo waa xayawaan saa iyo saa iyo saa iyo saasoo sifaadkii markaa ayga wax kamid a ah. aada markaa raacisay noqon wanawcu markaa lafdun yuqaalu calaa ashyaa mukhtalifati ashkhaasi ashkhaasdeedii way kala duwan tahay oo de insaankii cali baa soo gelayo maxamed baa soo gelayo faarax baa soo gelayo de waa dadkaa faraha badan ashkhaastii waa fara badan tahay oo ashkhaas ahaan ba u kala duwan yihin laakiin xaqiiqadoodu dee waa ka midaysan yihin oo adiga insaannimadaadu hebel insaannimadiisa waa la mid wlfaslu fasliguna lafdun erey weeyi yuqaalu cala shayi shayga markaa loo isticmaalo oo maarata wa lagu ilaaqo fii jawaabi marka laga jawaabayo ayu shayin huwa waa noocma ayu shayin huwa iyo maa huwadii baa kala duwan maa huwa muxuu yahay weeyi laakiin ayu shayin huwa waa somalia waa iska yar noqon karaysaa oo waa noocma oo waa caynkii wa qowluhum ayu shayin huwa su-aasha noocani tacriibun waa carabiyeyn lisuaalin su-aal la carabiyey fi laatiniya afkii hore laatiniga de mantiqu ku qornaa su-aal ku jirtay iyaa la carabiyeeyey kama afaada ibnu xasmin ibnu xasmi baa markaa arrinkaa sheegay ibnu asmi dee ibnu tamiya hazali wuu ka horreeyeybe lakin hazali waxan ma an wax badan ka qaadanin lakin kitaabka u leyahay la hahd taqriib ataqriib <clears throat> lixuduud اlmantiq kitaab la yidhaahdo ayuu leeyahay <clears throat> kitaabka ayuu markaa kaga hadlay arrintan marka wuxuu yihi su-aal afkan laatiniga ku jirtay ayaa la tacriibiyey waqad laa yuadii sida marka ibn xasm baa odhanaya waqad laa yuadii fi carabiya bayan maluub waxay u badan tahay ama waxaa dhici karta buu yidhi inaanu qaabkii la rabay cadayntii la rabay aanu afcarabiga ayu shayin wadani aanay gudanin walmaqsuudu maqsuudka waxa weeye idaa su-ilta can shaksi qof markii lagu weydiiyo maa huwa qofkani muxuu yahay markii lagu weydiiyo ama hay markii lagu weydiyo shasi yani waa shay un dee taagan faqulta xayawaanun baa ti faqiila laka markaasa waxaa lagu yihi ayu xayawaan waa xayawaankee marka waa hayge ayu hayin huwa waa hayge wixii aad sheegtay jinsigiibaa lasoo qaban muxuu ka sii yahay ayu xayawaanin huwa waa xayawaankee marka lagu yidhahdo jaak lah khayr waa xayawaankee marka la yidhaahdo jawaabta aad bixinayso ayaa markaa waxa weeyaan fasliga ah waxaad waa maxay baa tira waa xayawaan baati oo waa xayawaankee waa kii garaadka lahaa waa kii sidaa ahaa marka halkaasa waxaa la doonayaa inaad fasligii markaa aad sheegto oo jawaabtaasi de waxa weeye eh, su-aashaasi jawaabteeda ka dhaca kaa weeyaan fasligu ayu xayawaanin huwa uwa xayawaankii faqulta xayawaanu caaqilun waa ka caaqilkaa markaad tidhaahdo ma kii garaadka lahaa taasa markaa fasliga u noqonaya fatujiibu bilfasli fasli baad kaga jawaabi can istifhaami su-aashii ku timid biayin ereyga ay almudaafati ilaa jinsihi ee shaygan jinsigiisa loo idaafeeyey warubama xtajta waxaa dhici karta inaad u baahato ilaa dikri akara min faslin hal fasli wax ka badan aad sheegta inad ubahata laga yaabo oo haddii fusuushii eh, shaygii markaa waxyaalihii fasligaa hore fasligii hore qayb baa lagu saaray laakiin qayb kalea loo wadaagta fasalkan fasal labaad baa loo baahan karaa kamaa sayati waa arki doona insha alla taqsiimu asifaati ayr daatiya ifaadkii aan daatiga ahayn iyagama la qaybin karaa nacam aصifaة ayr اaatiyai bqismayha laazimi wlmufaariqi tanqasimu qismayni laba qaybood bay qaybsamaysa tana ay anfacaysaa qofkii rasmiga samaynayay taqsiimkaa hore wuxuu ina anfacayaa markaynu markaa tacriif xaqiiqiya aynu raadin ama xad xaqiiqiya markaynu raadinayno xadkii rasmiga ah qofkii haddaba isticmaalaya sifaadkii kalu isticmaalaya sow maha isaga laftiisu wuxuu u baahan yahay sifaadkaasi qayb la isticmaali qayb aan la isticmaalin bay kala leeyihi inuu markaa barto aصifaةu غayru daatiyati sifadii aan daatiga ayni biqismayha laazimi wlmufaariqi labadeedii qaybood kii laazimka ay kii mufaariqa ahaaba tanqasimu qismayni laba u kala qaybsami axaduhuma alcarab اlcaam carabka caamka ah wahuwa maa yashtariku fiihi akaru min nawcin waa wixii hal nawc noocii baad soo bartay wuxuu yahay waa wixii xaqiiqo qura ahaa nooc wax ka badani wixii ay wadaagaan carab caamaa la odhan milu اlmashyi biاlquwa awoodda socodka inuu sheegaya awood u leeyahay inuu socdo awoodda socodka fa huwa mushtarakun bayna jamiic alxayawaanaat aygii miyaanu socod lahayn oon dadkii lahayn oon dameerkii lahayn xayawaanaadkii oo dhan baa arrintaasi ay ka dhaxaysa maxaynu odhanaa marka almashi biاlquwa waa yani mashi bilficl baa laga saaraysa in danta almashi biاlquwa waa sifo xayawaan o dham uu ka midaysan yahay laazimna ah oo xayawaankii dee mashi cala dhaqan ama xarako ayuu yeelanaya biquwa yani awood buu leya inu dhaqaaqo fahuwa mushtaraku bayna jamiic xayawaanaat wahuwa laazimu waa sife laazim wlmashyu bificli mila mashi biquwa wlmashyi aga hore ku cadaf wlmashyi bilficli wa kalmashyi bilficli waxaa kaloo u tusaalaha carabkii caamka ahaa ficil ahaan in loola socdo wahuwa mushtaraku baynaha ayda xayawaanaadka dhan ka dhexeeya lakin waa ayru laazim de imika inago inaga fadhino ma socono dee almashyu bilficli waa in xaqiiqa waaba la socdaaba inuu hadda ku sifaysay socodkii uu socdo dee xayawaan badan baan socdoo ku hurdo iyo ku fadhiya iyo waxba waa leeyihiin laakiin awooddii socodka de waynu wada leena awooddii socodka waynu wada almashyu bilquwa wuxuu noqonayaa carad laazima ama sifo laazime ah hadaynu isilaaxii khasaali ku socono qolyihii kale hadaynu ku soconana carad laazim uu noqonaya almashyu bilficlina taqsiimkii hazaali mufaariq buu noqonaya ama sifo mufaariqo ah oon laazimba ahayn qolyihii kale soo gaana carad caradun hayru laazim buu noqonaya waa dhinaca markaad ka eegto dhinac kale markaad ka eegto almashyu bilquwa iyo almashyu bilficli labadiiba waa carad caama oo nooc khaas nooc keliya kuma gaar ah almashyu bilficli waxaa laga heli karaa xayawaanaadka noocyadoodii kala duwanaayo o dhan almashyu bilquwatina waxaa laga helayaa dhammaan xayawaanaadkii kala duwanaa waxanu leena markaan waa carad caama labaduba wani ka labaad alcarad اkhaas caradka gaarka ah wa huwa maa yakhtasu bihi waa kii uu la gaar ahaa nawcun duuna nawcin nooc baa la gaara waxa wey lakiin anwaacdii kale lama wadaagaan waxayn odhan markaa waa caradu khaas ka daxiki kii daxik sidii qosalkii oo kale fa inahu khaasu binawci اlinsaan insaankaa la gaaro xayawaanad kale ma qoslaan fain kaana biquwati falaazimu qosolkii markaa dee awooddii qosolku iyadu de waa sifo laazimo bani adamkii ka wada dhaxaysa wain kaana bilficli haddii qosolkii ficliga ahaa ee de inuu hadda qoslayo ahna faayru laazima de dad badan baan hadda qoslay inta qoslaysaa waa afraad marka addaxiku bilficli waa caradu ayru laazim addaxik bilquwana waa caradu laazim ayib ma carad caamabaa labada ku doonaba ha noqdee mise waa carad khaasa waxaanu leenahay waa carad khaas faaidadu markaa maxay tahy faidadu waxay tahay marka markaad wax tacriifinaysid maxaad iska ilaalinaysaa horta mufaariqi waa iska ilaalinaysa wn waan soo sheegay carabkii aan laasimka ahayn mar walba waa inaad iska ilaalisid markaad wax tacriifinayso qodobka labaad waa inaad iska ilaalisid dee kii caamka ahaa ilan tacriif faa'idayn maaye kii caamka ahaa waa wax ka wada dhexeeya wixii aad tacriifinaysa iyo waxyaalo kale marka waa inaad ku dadaasho waa inuu sifadii haddaad rasmigii markaad samaynayso wixii aad sheegayso waa inuu noqdo haddii aanu sifaadkii daatiga ahayn waa inuu yahay carab laazim ah fii nafsi اwaqti khaasna ah carad laazima oo khaasa waa inaad markaa sheegto wabida takunu sifaat ashyaai hamsa haddaba ifaadkii guud ashyaadii ifaadka ay ku sifoobaan shantaasubaaba loo kala qaybin aljinsu waa sifa daatiya oo shayga tacriifkiisa gelaysa wax ka caamsanna sheegta wanawcu nawci waa wixii shayga tamaamka xaqiiqadiisa oo dhammaystiray sheegaysay isagun baanay u gaarta wlfaslu fasligii waa wixii shayga sifadiisa daatiga ah ee wixii jinsiga la wadaagay uu kaga soocan yahay sheegaysa waa juz min amaahiya marka qayb maahiyada kamid ah wey fasliga wlcarab caam ifadii caamka ahayd ama khaas ha noama ama laazim ha noqoto ama mufaariq ha noqoto waa wixii waxaan ku sifaysnaa wa kalena la wadaagaye hayga aqiiqadan lagu sugaysan yahay xaqaaiq kalena sifadan waa leeyihi wاlcarab اkhaas carabkii khaaska ahaa oo isaguna ah sifadii nooc qurihi uu lahaa ee anwaacda kale aanay la wadaagin wa yuqaalu lahu alkhaasa alkhaasa baa la yidhaahdaa carabkan khaaska ah wa tusama hadihi اkhamsu bاlkuliyaat اkhamsa alkuliyaat اkhamsa marka mantiqa la joogo iyo kutubta rasuulka lafteeda ee aan ahayn kuliyaat اkhamsa de waxaa kaloo jiraa wayaalihii mxuu ahaayey kuwii shareecadu ay ilaalisay waa baabkan laakiin marka ashyaada iyo sifaatka waxaan laga hadlayo kuliyaadka shanta ay ku yidhahdaan ama alkuliyaat hadday yidhahdaan shantaas ujeeda waana waxyaalaha waxay yidhahdeen bani aadamku uu garashadeeda la gaarka yahay idraak kuliyaat bani aadamkaa la gaaro kuliyaadka way noo iman doontaa insha allahu taala caqliga bani aadamka uunbaa kuliyaadka gartay waxyaalaha kale ma gartaa alkuliyaat lkhamsa baa ayaa la yidhahdaa wasayati macna alkuliy kulliyi markaynu leenahay waxaan kulliyi ku magacaabayno maxaynu u jeednaa way inoo imanaye ha degdegi buu yidhi hadda magacaa uu sii qabso muraacaat alqaanuun athaali qaanuunka saddexaad isagana wuxuu ka geliye muraacaatu wadaaif alxad waxaa kaloo qaanuunka xeerka saddexaad ee markaad wax tacriifinaysa lagaa doonayo waa inaad ilaalisid tallaabooyinkii ama wadaaiftii iyo shaqooyinkii uu xadku iyo tacriifka u baahnaa ida waaca suaal an maahiyai hayin hay aqiiadiisa hadii lagu weydiiyo aradta aad doonto an taxudahu xaddan aiiiyan ad aqiiqiya inaad u samayso facalayka fiihi wadaa'ifu dhowr tallaabaa lagaa do ama dhowr arrimood dhowr shaqo aya dhowr hawlood baa lagaa doonaya laa yakuunu xaddu xaqiiqiyan ilaa biha xadku xaqiiqi noqon maayo haddii aan hawlaha lala imanin fain taragtaha haddaad ka tagto samaynaha samaynaha waxaan ku magacaabi rasmiyan aw lafdiyan labadii kal mid ahaan buu noqon haddiiba uu de waxa wey wax macquul noqon marka qolkoo laskaba tuura lahado wa tacriifba ma ahana waa dhici karta ويkرج wuu ka bixi can kwnihi mcriba inuu yahay mid markaa cadaynaya can xaqiiqati shay shayga xaqiiqadiisii وamusawiran suuraynaya oo waxa weeyaan sawiraya likunhi macnaahu macnihiisa xaqiiqadiisii fi nafsi nafta ku sawiray alwaظiifaة اأulى hawsha koobaad an tajmaca waa inaad aad kulmiso أجزاء اlxadi xadka qaybihiisa waa inaad isaga keento min aljinsi wاlfusuuli waa inaad ka rakibto xadkaaga jinsi iyo fusuul faidaa qaala laka markuu ku ihahdo mushiiran ilaa yambutu min alardi wixii dhulka ka soo isagoo ishaaraya nabaadkii maa huwa waa maxay marka lagu idhahdo falaa budda an taquula waa inaad tiraahdo jismun waa inaad halkaa kasoo bilowdo iqtasarta calayhi haddaad ku kaaftoonto lam taqada calayka wixii tacriif dhamaystira noqon maayo wuxuu kaaga buri bilxajani jismun baa tiri waad aamustay dee markaa lamid noqonaya ila dhaga markaa waxay noqonaysaa in markaa dhagaxii laftiisuna marka haddee nabaadkii uu markaa soo gala markaa sax ma noqonayso ma naabitu baa lagu yidhi markaasaa tii jismun de markaa qofkii aad saa ugu dhiibtay dhagaxaanta buu qabqabsano waa naabit buu odhan lakin law iktasarta aleyh lan tanqada aleyka wuxuu kaaga buri bilxajari buu ku buraya fainahu jismun isaga laftiisu waa jismi fataxtaaju ila ziyaada inaad kordhisaad u baahantay fataqulu naamin kobca ftxtarizu bihi waxaad markaa kaga ixtiraazi camaa laa yanmuu markaa naami markaa tidhi xaqiiqahaan waa waa nooc weeyi jismigii ka sokeeya laakiin maanta fasal baanu iskaga magacaabi karayn maxaa yeelay kama kama turjumayo kama turjumayo xaqiiqadii oo dhamaystiran jismun naamin fataxtarizu bihi camaa laa yanmuu wixii aan markaa kobcaynin ayaad markaa kaga ixtiraazaysa maca dalik takraar baa ku jira oo hindu ka sheegi doono uma haadaa kan laftiisu yantaqidu calayka wuxuu kaaga burayaa biayawaani xayawankii buu kaaga buraya fataxtaaju ilaa shayin aakhara wax kalaad usii baahan tahay oo taxtariisu bihi ayawaankiina waa kobcaaye wax kaloo haddana kaana kaga sii soocdo iyaad u baahan tahay fahaada alixtiraazu ixtiraaskan haddaba aad ka ixtiraazayso huwa alfaslu kaasaa fasl la yidhahdaa ay tafsilu bihi almaxduuda can hayrihi waxaanaad xadaynayso baad kuwii kale kaga sooci welidaa sudmiya saasaa loogu magacaabay maa atayta bihi waxaanaad ula timid lihaada algaradi danta noocana wixii aad u keentay faslan saas inuu fasli ugu magacaabo waqad taxtaaju waxaad u baahan kartaa ilaa faslayni aw akara laba fasal iyo wax ka badan inaad u baahato ayaa dhici karta oo de waxa weya markaad fasligii sheegto qayba waxyaalaad reebtay lakiin waxaa dhici karta wax kaloo aana doonayn oo aan xaqiiqadan ka tirsanayn inuu weli kula socdo si aad kii u reebto fasli kale ayaad usii baahantah alwadiifa aaniya wadiifada labaad alistiqnaau biljinsi اqariibi can اljinsi اbaciid waa inaad jismigii soke jinsigii soke ila ajnaastu waa tii kala sarraysay jinsiga ugu soo dhow waxaanaad xadaynayso waa inaad kaga kaaftooto jinsigii fogaa idaa wajadta ljinsa alqariiba jinsigii dhowaa markaad hesho falaa tadkuri lbaciida macahu kii fogaa hala sheegi fatakuuna mukarira mukarir baad noqon mukarir iyaad noqon ka qawlika waaba sida adigoo yidhi fii xaddi lkhamri khamrigii markaad xadaynayso maaicun sharaabun baa tiri waa dareere sharaab ah oo muskiru baad adoonta adaba sii raacisa oo wax sikhraamiya dema sharaab aan dareere ahayn baa jira sharaab aan dareere ahayniba ma jire marka horeba inaad iska tiraahday ahay sharaabun muskiru marka markaad maaicun tiri haddana sharaabun tiri haraab maaicunti aad soo celisay maaicuntii waad soo celiso sharaabba haddana kudhex jirta walaa taktasir cala albaciidi ka ha ku kaaftoominoo sharaabka ha xadfin fatakuunu mubcidan qofkii xaqiiqadii waad ka fogaysay maaicun muskirun haddaad tirahdo ma alkhamru maaicun muskirun waa tacriif saxa laakiin fogaan baa ku jirta sharaabun muskirun baa ka ka qawlika fiiha waa sida adigo ihahda jismun muskirun ma'kuudu min alcinabi waad kasii fogtahay tama maaiyaa ka dhowaa jismun muskirun buu yii waa jismi wax sikraamiyo min alcinabi mauud fasligan wuu u baaday ma'kuudu min alcinabi waayo jismun muskirun hadduu yidha xashishadii baa soo jismun muskirun markuu yidhi xashishadii baa soo gelaysa wuxuu doonaya inuu iyadiina meesha ka saaro ma'kuudu min alcinabi oo cinabka laga samaysto uu shaaray markaa iyada fasli bay markaa unoqotay maakudu min alcinabidan muskirun baa fasli ahayd maakudu min alcinab fasli labaad bay noqotay waidaa dakarta haada kan markaad sheegto jismun muskirun maakudu min alcinabi faqad dakarta maa huwa daatiyu xaqiiqi aad sheegto daati ah wa muaridu wa muncakisu haddaynu markaa idhaahno wixii cinabka laga sameeyunbaa khamriga tan lasku hayste xanafiyadii ood garanaysaan laysku haysto khamrigu xaqiiq ahaanba wixii cinab laga sameeya uunba xaqiiq ahaan khamria ah. waxaan kalena waa looga qiyaas qaadanaya mise sharaab kastoo muskiri waa khamri luga ahaan waa laysku haystaayo khilaaf baa xanafiyada iyo jumhuurka udhexeeyey marka haddaynu ku soconno in kaa cinabka laga sameeyey inuu khamriga yahay shaaficiyada naftooda qaar badanoo kamid waa ku socdeen oo waxaan kalena in markaa nusuustu ay ilxaaqisay bay ka dhigeen haddaynu taa ku soconno dee sifaat daati aad sheegtay maud min acinabina fasli saiixa buu noqonaya lakin haddaynu dhahno khamri waa waxa weeyaan mid kastaba sidiisu aqiiq ahaan loogu dejiyey ataa kii timirta laga samaysanaya waa lamid un layskama qiyaas qaadanin de markaa qalad baabuu noqonayaaba oo hayru jaamic buu noqonaya wa muaridu wa muncakisun waa mid muaridoo muncakisa yani jaamic maanica wey laakinahu mukhtalun hase ahaatee buu yidhi waxbaa ka sii ahoo qaasirun wuu kaka gaaban yahay can taswiiri kuni xaqiiqati اkhamri inuu qofkii u sawiro xaqiiqadii khamriga kulligeedii waayo waad fogeyso meel fog baad ka soo bilowday bal low qulta ataa haddaad tihaahdo maaicun muskirun haddaad tirahdo maaicun muskirun waa dareere wax sikhraamiya kaana aqraba min aljism kaa laftiisaa dhaama jismigii oo wuu ka soo dhow yahay jismigii maaciyo hayrmaaci buu noqonaya wa huwa aydan daciif ka laftiisuna waa daciif oo isaga laftiisu maaicidii baa fog meel dhow kaalayo sharabta ka soo bilow faynbagii an taqula waa inaad tirahdo sharaabu muskiru fainahu aqrabu waa kii dhawaa alaas ee usoo maarata gaar ahaa walaa tajidu bacdahu isaga dabadii ma helaysid jinsan akhasa minhu jinsi kasii khaasanoo kasii dhow ma helaysid isaga haddaad ka soo gudubto dee jinsi kale markaa oo khamrigii uu hoos galaa ma jirayo markaa kaa dhow sheeg markaad insaankii tacriifinayso ha odhanin jismun naaiqu ama caaqilun aljism alcaaqil jismigii waad fogeyso meel fog baad kasoo bilowda halkii ugu soo dhaweedo xayawaanu ahay kasoo bilow baa lagu leeyahay markaad markaa wa tacriifin tacriifad waad u baahan tihin oo ka maari maynee wadaa'iftani waxyaalo fara badan waa inaan qaadano lakiin sifaatka daatiga ayaa adag oo lagu kalifi maayo laakiin dee qawaanintan aad ka tagta ma ah xaggii ajnaasta markaad jinsigii aad ad ajnaastii shayga aad aragto waa inaad jinsiga ugu soo dhow soo qabato si aad wixii u tacriifiso oonad jinsiga fog tegin sidoo kale waa inaanad laba jinsi isdaba dhigin laba jinsi haddaad isdaba dhigto sida tariifkiisa imika jismu naamin markii nabaad kala tariifinay naamin baa kaaga filan de kale takraar wey naamigiibaaba de waa weyaan jismigii wataba marka had jeer jismiga ugu sokeeya ka bi mxua jinsiga ugu sokeeya ka soo bilow kadibna fusuushii markaa gal wixii markaa jinsigan la wadaaga aad kaga saari lahayd haddaad calaamado u qabsanayso rasmi ka dhigayso haddaad daatiyaadkiiba aad garato oo markaa sifadii daatiga ahayd inaad sheegto ay noqoto wadiifadii saddexaad kole rag shaqaalin baa nagu jiraan wadiifada saddexaad waa yar dheer tahay halkaas ku dayn sal اllah waslam ala nabina mxamed allah alam